alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniin walmu'minaat allahuma faqiina fi ddiin wacallimna ataawiil allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasar ibni abi jamra xadiiska inoogu dembeeyey waman sawara suuratan cudiba wakullifa an yanfuqa fiiha walaysa binaafikh culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa cadfu tafsiir cudiba wa kullifa tacdiibku takliifku noqonaya laakiin wejigaa waxaa ka fiican in la yidhahdo waa kala laba oo cadaab kaloo lagu cadaabayaana waa jiraa kallifaadan lagu kallifayaana waa jirtaa waxaana caddaynaya xadiis tilmaamaya waxaa la cadaabaa xataa yanfukha fiiha ilaa uu ruux ku afuufa la marka tacdiibku inuu kalifaadan ka duwan yahay ayaa nowcan maa laga fahmi karaa taasna waxaa laga qaadanayaa cadaabkiisu inuu dheeraanayo waayo dee ruux kuma afuufayo marka halkaa waxaa ku sugan waciid weyn baa ku sugan waxaan kaloo aanan tambiihin masalada ku saabsan rukhso sharcigu uu rukhseeyey lucabul atfaal oo nebiga calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay ku ciyaari jirtay maadaama da'deedu ay yarayd waxyaalo sawiro ah ayay ku ciyaari jirtay nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa u taqriiriyey marka ahlucilmigu waxay ka qaataan sawirada lucabul atfaal ah ee caruuruhu ku ciyaarayaan inay bannaantay ka qaataan waayo waa rukhsa sharciya oo nebiga taqriirkiisu waa xuja sharciya xujo sharciya weeyaan marka mawduucii kolley aynu ka hadlaynay bay ku tacalluqaysay marka waa istisna xagga sharciga ka soo arooray xadiiska laba boqol iyo saddexiyo siddeetan can abi qataadata radia allahu tacala canhu anahu samica anabiya sala allahu aleyh wasalam yaquul abi qataada wuxuu sheegay inuu nabiga sala allahu aleyh wasalam ka maqlay yaquulu xaalu odhanaayo alru'ya alxasanatu min allah riyada wanaagsani xagga ilaahay bay ka ahaatoo ka timi faidaa ra'aa axadukum maa yuxibbu hadduu midkiin arko maa yuxibu wuxuu jecel yahay hadduu arko falaa yuxaddis biha ilaa man yuxibu yaanu uga warramina u sheegin mooyaane ciduu jecel yahay wa idaa ra'aa maa yakrahu hadduu arko wuxuu karaahiyaysanayana falyatacawad billaahi min sharriha allaha ka magan galo sharkeeda oo ilaahay ha weydiisto inuu sharkeeda ka badbaadiyo wa min shari shaytaan iyo shaytaanka sharkiisa inuu ilaahay ka badbaadiyo ilaahay ha ka magan galo walyadful halaathan fa'da in la godo iyo in la hoos dhigo labaduba bannaan walyadfil iyo walyadful labadaba loo dabdiyey waa baabu catalo wiy walyadful ha u tufo ha tufo halaathan saddex goor axaadiista qaar waxaa ku aroortay xagga bidix inuu tufayo xagga bidix inuu tufayo walaa yuxaddis biha axada cidna yaanu uga warramin u sheegin fa innahaa lan tadurra hadduu sidaa yeelo riyadaa uu karaahiyaysanayaa ma dhibaataynayso oo wax dhiba uma keenayso ee sharkeedii waa ka badbaadayaa xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo weriyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa riyadii inay u qaybsanto mid wanaagsan iyo mid waxa weeye aan wanaagsanayn marka riyada wanaagsan ee waxa wanaagsane bushaarada qofku uu ku riyoodo xagga allah bay ka ahaatay lam yabqa min alnubuwati ila almubashiraat lahum albushraa fi alxayaati addunya alru'ya alxasana min allah hadduu midkiin haddaba arko wuxuu jecel yahay waa noocaa wanaagsane ciduu jecel yahay mooye cid kale yaan uga warramayn xadiis kalea tilmaamaayey falaa tuxadis ilaa labiiban aw xabiiba ha uga warramin mooyaane mid markaa waxa weeye caaqil oo markaa waxa weeye caqligiisu wanaagsan yahay yacani ulul albaabka ka mid a ama mid xabiiba oo aad jeceshahay ama ku jecel yacni markaa uun uga warran xadiiskani markaa wuxuu cayimayaa erayga xabiib mar wuxuu noqdaa bimacnaa faacil marna wuxuu noqdaa bimacnaa mafcuul marka in laga tilmaamayo midaad jeceshahay xadiiskan baa wuxuu sheegay falaa yuxaddis bihi ila man yuxibbu riwaayo kaluu sheegaysaa jirtaa cid naasixa ah, waa inuu u sheegaa ama xabiib ah riyadu siyaalahay aqbali karto si ka mid a ah haddii loo fasiro oo loo cabbiro sidaasay u dhacaysa marka dee qofku hadduu yahay qof naasix ah sida ugu wanaagsan inuu ku xambaaro oo ku fasiro ayuu isku dayayaa laakiin nastiix haddaanu ahayn hadduu doono midku ku xaasidaye yahay waxaa laga yaabaa si xun inuu kuugu fasiro oo sidii xumayd ay kuugu dhacdo marka si aan taasi u dhicin marka horeba cid markaa waxa weeye naasix ah ama markaa wanaagsan ama caalim ah yacni marka u sheeg marka wuxuu kuugu xambaarayaa sida ugu wanaagga badan wujuhda ay aqbali karto ta kale waxaa dhici karta hadday shay wanaagsan oo dee aad markaa waxaweye u qiimo badan ay riyadi sheegto waxaaba dhici karta in la xaasido oo yuusuf markii uu riyooday yuusuf ibnu yacquub oo ku riyooday qoraxda iyo dayaxa iyo xiddigaho u sujuudaaya markuu ku riyooday yuusuf aabbihii oo nebi yacquub ahi wuxuu ku yidhi markaa weye walaalahaa uga qasoon laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiiduu laka kayda yacni si aynay markaa kuu dhakrin yacni markaa waxa weeye hawshiidii yani wuxuu ka baqay in xaasidnima timaado ficlanna xaasidnimadu waa tii sababtay dee in ceelka lagu rido waa tii ayadaa iyadaa sababtay xadiis baa wuxuu ku saaray istaciinuu xawaa'ijakum bilkitmaan danihiinna waxaa u kaalmaysataan qarin aa qarisaan marka cidda xasad iyo wax la mida looga baqaayo in loo sheego waxyaalaha markaa waxa wanaagsan ee qofka ku sugan ama markaa riyada markaa uu arkay ee wanaagsan inuu u sheegaa ma fiicna wuxuu markay dhammaadaan dabadeed iyo marka kale waa kala duwanta xadiisku wuxuu kaloo sheegayaa hadduu arko wuxuu karaahiyeysanaayo allah ha magan galo sharka riyada ha ka magan galo sharka shaydaankana ha ka magan galo waayo ilaahay isaga awoodda leh hadduu marka waxa weeye allah kaa kaa magangeliyo dee waxay ku yeelaysaa ma jirto marka wuxuu samaynayaa riyo aan fiicnayn oo shaydaanku kaga murugo gelinaayo hadduu arko kow wuxuu samaynayaa inuu markaa xagga bidix inuu markaa u tufayo saddex goor inuu shaydaanka iska naarayo allahna uu ka magan gelaayo sharkeeda axaadiista qaarkood waxay ku soo aroortay weliba geestu u jiifayna ha iska rogo oo geesta kale ha u jiifsado ya taasina waxay tahay tafaa'ul in ilaahay umuuraha si kale u qallibo oo u gediyo oo sidan markaa waxaway u karaahiyeysanaya aynay u dhicin intaasoo umuurood ayuu israacinaya hadduu kaco oo soo weysaysto oo tukado oo ilaahay baryana waxa weeye waa ka sii fiicanta cidna waa inaan u sheegin riyada xun riyadaa shaydaanku gamuruga gelinayo waa inaanu cid uga warramin laakiin inuu ku qisado o yidhahdo waxay waxaasaan arka ma fiicna intaa hadduu sameeyo riyadaasi ma dhibayso wax dhibi ugama imanayso xadiiska laba boqol iyo afar iyo siddeetan can ibni cabbaasin radia allahu tacala canhuma can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal man ra'aa min amiirihi shayan yakrahu falyasbir calayh man ra'aa mid kastoo arkay ku kastoo arkay min amiirihi ninka amiirkiisa ee madaxdiisa ah ka arkay shay-an yakrahu shay uu karaahiyeysanayo ama wax uu karaahiyeysanayo ka arkay falyasbir calayhi ha ku sabro waa amar amar weeye falyasbir calayhi ha ku sabro daacadiisa iyo markaa waxa waxaweye inaanu daacadiisa ka bixin ha ku sabro fainahu man faaraqa aljamacata shibran famaata wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fainahu shaniye man faaraqa ku kastoo ka baxa aljamaacata jamaacada muslimiinta ka baxa shibran ay qadra shibrin taaka in la qadar ah ama taaka la-eg fa maata dabeedna dhintaa ilaa maata miitatan jaahiliya wuxuu dhintaa dhimasho qaab dhimasho jaahiliyadii iyo gaaladii loo nisbeeyey ayuu dhintaa ilaada waxay shuraaxdu yidhaahdeen waa masiida litawkiid yacni ziyaada weeye macno caamo tawkiiday faa'iidaynaysaa laakiin macnihii khaaska ahaa ee istisnaaga ahaa faa'iidayn mayso waxaa loo keenay litawkiidi wataqwiya hadalka in lagu adkaynaayo laakiin macnihii gaarka ahaa ma tilmaamayso marka macnuhu wuxuu u dhacayaa man faaraqa aljamacata shibran fa maata maata miitatan jaahiliya saasaa markaa macnuhu dhacay wuxuu dhintaa miitatan qaab dhimasho ayuu dhintaa waa ismu hay-a weeye ama masdaru hay-a weeye wuxuu tilmaamayaa qaab wasniga ficila marka qaab dhimasho jaahiliyatan gaalada iyo jaahiliyada loo nisbeeyey ayuu dhintaa looma jeedo waa gaaloobay laakiin waxaa laga tilmaamayaa gaaladii ayuu shabbahayaayo cisyaan buu ku jiraa yacni shabah buu ku leeyahay taasaa laga tilmaamaya xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqo labaduba soo wariyey xadiidkan wuxuu tilmaamayaa madaxda muslimiinta in lagu sabro samcigooda iyo taacadooda inaan laga hoos bixin inaan lagu kicin in lagu sabro saasuu tilmaamaya oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay ninka ka arka amiirkiisii shay uu karaahiyeysanayo waxaa loo jeedaa yacni mukhaalafa sharciya yani nooc isyaana inuu la imanayo waxyaalo macaasi ah ama waxyaalo dembiye ah ama waxyaalo tacaddi ah ashyaada noocaasoo kale inuu ku kacaayo laakiin milladii aanu ka bixin oo gaaloobin ha ku sabro oo yacni markaa yaanu taacadiisii ka hoos bixin oo inagu kiciya waa inaanu odhan inuu isagu ku baxa ma aha inuu dadka ku abaabulo siday ugu kici lahaayeenna ma aha inuu marka waxa weeye tahyiij iyo ku sameeyo kicin dadka uu kicinaayo oo xumaanihiisii dadka uu ku faafinayo kullu daalika inuu sameeyo maaha baynu ku sabraa waynu ku sabraa shayga loogu bixi karaa wuxuu noqonayaa yacni gaalnimo markaa cad inuu la yimaado sida xadiiskii cubaada uu sheegaayey wa anlaa nunaasica alamra ahlahu qaala ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan xadiiskuna bukhaariy muslim buu ku sugan yahy talada waa inaanaan ku qabsan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam noo sheegay cidda u ehelkee haysa waxaanuu yidhi ilaa an taraw kufran bawaaxan inaad gaalnimo cad aragtaan mooyaane oo xagga ilaahay a uga haysaan xujo iyo deliil a uga haysaan mooyaane si kale ugu bixina oo waxan waxay ahlucilmi badani ku fasireen laa yaxtamilu ta'wiilan hayra alkufri waa shay aan aqbalayn ta'wiilaan gaalnimo ahayn waa shay aan aqbalayn yacnii gaalnimo mooye si kale uma fasirmi karo weji kale ma aqbali karo markaasu wuxuu yahay bawaax laa yaxtamilu ta'wiilan hayra alkufri cindakum min allahi fiihi burhaan cidda xukumaysaa waa inay cindiyo leedahay oo ay markaas shareecadii aqoon u leedahay oo ehel u tahay xukunkaas lahu cindiya burhaan iyo xujo waa in ilaahay looga hayaa burhaanku waxa weeye waa daliil waadixa ama waa awdaxu daliil waa daliilka uga cad cindakum min allahi fii burhaan waxaa laga cabiray ru'yo lama odhan haddaad malaysaan yacani lama odhan marka malayaal iyo waxyaalo la mid markaa kuma filla in la yidhaha qaraa-in isxoojinaysa sidansay sheegaysaa ya ama waxa weeye malayaal isa soo taraya sidaa iyo sidaa tilmaamaya inuu ninkanba muslimba ahayn kuma filla waa inuu yahay shay marka waxa la hubo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen iyagoo ru'yadaa tilmaamaya waa inay tahay shay marka yaqiin ah ama ru'ya qalbiya ama ru'ya marka waxa basariya asal ahaan ru'ya basariyuu sheegayaa waxaase la mida ay ru'ya qalbiya oo yaqiintii ah kufrigaa inuu la yimi waa inuu yahay shay markaa la arkayo ama shay yaqiin ahaan loo og yahay oo aragtidii indhaha la mida ah waa sharti waxa uu la yimi waa inuu yahay kufran macaasi inuu yahay iyo fisqi iyo faasiqnimo gaalnimada ka sokaysa inuu yahay kuma filla in la yidhaahdo waa loogu baxaya ila an taraw kufran waa inuu gaalnimo yahay bawaax waa inuu yahay laa yaxtamilu taawiilan hayra alkufr cindakum min allahi fii burhaan waa in xujo ilaahay looga hayaa xujo waa in ilaahay looga hayaa in la yidhaahdo sheekh hebel baa ka qaba inay gaalnimo tahay kuma filla cindakum min allaahi fiihi burhaan ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan waxay kaloo culammadu yidhaahdeen intaa marka la helo waa in awood loogu buxon lahayaa ila shareecadu wax fasaad maxdi ah ma amarto ama fasaad raajixa ya shareecadu waxay amartaa waa shay maslaxa raajixa ku sugan tahay maslaxo ka miisaan badan mafsadada waa inay ku jirtaa ama maslaxo khaalisa uu yahay imaa maslaxa khaalisa wa imaa maslaxa raajixa laakiin shay mafsadadu raajix tahay oo mafsadadu ka badan tahay maslaxada shareecadu ma amarto waayo dhibteeda ayaa dheefteeda ka badanaysa ya taana qawaacidda shareecada guud baa laga qaadanaya sida hay-atu kibaar alculamaa bisacuudiya ay markaa tilmaameen yacni marka culamo kalena ay sheegeen marka waxaan qudro iyo awood aan loo haynin yani sharcigu amri maayo marka intaa ilaa la helo laguma baxyo laa yonbagii licabdin an yudila nafsa qaaluu wakayfa yudilu nafsahu qaala yatacaradu min albalaa'i maa laa yutiiq nabiga calayhi salaatu wasalaam oo xadiis laga soo wariyey tirmidi soo warinaayo culamada qaarkoodna ay quweynayaan laa yanbaqii licabdin an yudila nafsah addoon uma habboona naftiisa inuu dulleeyo qaaluu wakayfa yudilu nafsah waxaa lagu yihi suu naftiisa u dullaynayaa qaala yatacaradu min albalaa'i maa laa yutiiq wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu isu bandhigayaa dhibaato iyo balaayo aanu awoodi karayn buu naftiisa u bandhigaya laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha waajibaadkii shareecada baa lagu xidhay istitaacada marka saas aawadeed wixii mafsadadiisu ka badanayso maslaxadiisa wuxuu ku noqonayaa sharciga mamnuuc maa kasura dararuhu cala nafcii fahuwa xaraam waa qaacida sharciya calaa kulli xaal waxa loogu bixi karaa waa gaalnimo bacdu ahli cilmi waxay ku dareen hadduu markaa salaada ka tago iyagoo qaadanaya xadiiska sheegaya in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay madax shar badan oo iman doonta dabeedna markaasay waxay yidhaheen afalaa nuqaatiluhum iyo afalaa nunaabiduhum bisayf sayfta ma ku tuurnaa iyo ma la dagaalanaa markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxauu yidhi laa maa sallow intay tukanayaan ha la dagaalamina iyo laa maa aqaamuu fiikum asala iyo intay salaadda dhexdiinna ku oogayaan culamada ka qaba in tegista salaadda laga taga cala alitlaaq gaalnimo u tahay waxay leeyihiin dee kufriguunbay gudagelaysaayo kama baxayso caam iyo khaas bay isu yihiin ilaa an tarow kufran bay gudagelaysa culamada odhanaysa calalilaaq gaalnimo uma aha oo wakhtiga marka waxawey wahsad iyo cajzi iyo wax la mida uga tegay ee laakiin aanu jaaxid iyo mustakbir toonna aanu ahayn kuma gaaloobaayo sidaa odhanaysaa waxay qaarkood mareen inay shay labaadoo loo idaafeynayo tahay ay yidhahdeen laba shay baa loogu bixi karaa inay tahay gaalnimo cad inuu la yimaado iyo inuu markaas salaada ka tago dariiqada culamada qaar baa maray waxaana filayaa shawkaani inuu ka mid yahay qolyahaasaa maray ahlucilmiga qaarkoodna waxay markaa yidhaahdeen laa maa sallow iyo laa maa aqaamuu fiikum asalaa waxa ugu badan laga qaadanaya waa mafhuum mafhuum mukhaalafa weeye marka xadiiskan baa ka sariixsan markaa kan baanu qadimaynaa bay culamada qaarkood mareen almuhim arrinku waxaweye waa sahlan yahay sida loo xaqiijiyo inuu markaa waxawe aanu tukanna way iska adag tahay oo waayo dee ma tilmaamayso ilaaba ilaa jamaacada marka waxa weyaan yani masaajidda inuu ka soo qayb galo inay marka waxa weeyaan tani ku tusinaayo haddaanu ka soo qayb gelin walow gurigaba ha ku tukada waa lala dagaalamaya ma aha salaaddii in laga waayo xadiisku sheegaya taasna waxa weeye mid markaa dadkii ay xaqiijin karayaan dee isagoo isagu qirta mooyaane way iska adkaan kartaa inay iyagu xaqiijin karaan khulaasadu waxay tahay fisqiyada iyo macaasida ee ka soo hadhan ee ka sokeeya waxyaalaha fisqiga iyo macaasida ee ka sokeeya intaa sharcigu sheegay looguma baxayo sida cumuumaadka axaadiistu ay tilmaamayso bixitaanka madaxda lagu baxaa waxaa ka dhasha fasaad badan baa ka dhasha amnigii baa khalkhalaya nafihii baa baxaya xoolihii baa burburaya yani nidaamkii baa baaba'aya marka fasaad badan baa ka dhalaya waxaa dhici karta iyadoo marka waxa weeye dhibaatooyin badani ka dhasheen nafo badani ku baxeen halaag badani ka yimi haddana marka waxa kursigii laga qaadi kari waayo oo isagii uun markaa ku qaalib noqdo marka waxa weeye waxay noqonaysaa xaaladda caynkaasee fasaadkaasi saa uga dhalanayo waxa weeye in markaa laga fogaado ayay markaa noqonaysa maadaama fasaadkaasi ka imanayo in laga fogaado laga dheeraado ayay noqonaysa intee wakhtiyadii markaa salafka lagu baxay madax marka waxa weeye dulmi iyo yacni markaa loo nisbeynayo fisqi dabeedna marka waxa weeye waxba ayna ka dhalan fasaad mooyaane wax kale ayna ka dhalan waxa la shan iyo labaatan aalubayda say culamada qaarkood ay sheegeen ayaa mid waliba mar calan qaatay oo seef qaatay oo madaxdii wakhtigiisa la dagaalamay markaasaa mid xukunka gaadhay kuma jiro badankoodina waxay ku dambeya in la dilo ya shaikhulislaam ibnu taymiya markuu sheegaya wuxuu yidhahdaa markuu sheegayo dadkaa badan ee baxay oo madaxdoodii la dagaalamay wuxuu odhanayaa falaa aqaamuu diinan walaa abqaw dunya diinna may oogin adduunyana may reebin adduunyana may baaqi yihin yani waxaa ku baxay daraaddeed yani nafa iyo maalba falaa aqaamuu diinan walaa abqaw dunya dee wax aynkaasoo kalea sharcigu miyu amrayaa maya ma amraayo ma amraayo marka bixitaanka lagu baxaayo madaxda iyadoo gaalnimacda inay la iman la yidhahdo macaasi ama xadgudub bay la yimaadeen ama dad bay dulmiyeen ama khamrigu cabbaa ama caynkan buu sameeyaa ama macaasida sidaa iyo saa iyo saasuu ku kacaa yacnii in la yidhaahdo waa loogu baxayaa waa caqiidadii khawaarijta iyo muctasilada ahlusunna waljamaca mid ay qabaan maaha salafka qaarkood ficilka ka dhacayna wuxuu ahaa zallo yaga ka dhacday oo nusuusta khilaafsan ya waayo nusuusta in la raaco ayaa waajiba yani wakhti baa marka waxa weeye khilaaf soo baxay alkhilaafu laysa bixujja khilaafku xujo maaha ya assunnatu xujatun cala aljamiic sunnada ayaa xujo ku ah dhammaantood fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi walrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir wama ikhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah ma aha haddaad shay isku khilaaftaan kaa doontaan qaata lama odhan kaa doontaan qaata waxa la yidhaha allah iyo rasuulkiisa u celiya nusuustii adilada in loo noqdo waxaan odhanayaa sheekhulislaam ibnu taymiya bacdu salaf oo markaa baxay bixitaankaas ay baxeen nusuusta iyo adiladu may soo gaadhin diidaysa bixitaankaa lagu baxaayo madaxda lagu baxayo marka waxay ahaayeen macduur maadaama xujadu ayna soo gaadhin ama way soo gaadhay agtooda kuma sugnaan qaarkoodna waxay moodeen intay soo gaadhay inay mansuukho tahay way ta'awuleen ta'awulka waa dhici kartaa shay qaldan markaysa markaa cidi inay ta'awusho oo ay mooddo inay markaa waxay saas tahay ya wa qudaamatu bnu madcuun wuxuu ta'awulay isagoo bedri ah oo beder ka qayb galay ayaa haddana waxauu is yidhi dee khamriga cabbitaankiisa haddii markaa ciddani ay wanaagsan tahay dembi kuma qabto wuxuu ta'awulay aayaddii suurat suuratlmaa'ida ku sugnay laysa cala aladiina aamanuu camilu asaalixaati junaaxun fiima tacimuu idaa ma mattaqaw wa aamanuu dabeedna wuxuuse yidhi iimaan iyo taqwa haddii lala yimaado eh, dembi laguma qabo haddii khamrada la cabbo waa ta'awul marka waxa weye calaa kulli xaal inay marka bacdi taawuleen oo ay mansuukh moodeen mansuukha inay tahay iyadana eh, waa jirtaa buuli saddexdaa qaybood buu u qaybiyey qolo markaa aan soo gaadhin ba axaadiistu iyo qolo soo gaadhay laakiin agtiisa agtooda aynay ka sugnaan oo bimacnaa sugnaanshahooda axaadiista u ishkaal kaga jirin dariiqay ku kalsoonaadaan aan ka maqlin iyo qolo mooday axaadiistan inay mansuukha too la nasakhay oo masaladii ta'awul ku sameeyey yani mansuukha inay tahay mooyey saddexdaa nooc bay u qaybsamaan buu akhiiran markii dambe waxay markaa noqotay inay ahlusunna waljamaaca arrinkooda ku istiqraaro in madaxda faasiqiinta ama dalamada aan lagu bixin saasuu ku istiqraaray arrinkii ahlusunna waljamaaca sida markaa sheikhulislaam ibnu taymiya oo tilmaamaayo xaafid ibnu xajar tilmaamaayo culamo kalena tilmaamayaan ilaa qaarkood ay soo naqliyeen ijmaacyo soo naqliyeen oo imaamu nawowi uu ku sheegaayo sharxa saxiix muslimka uu ku tilmaamayo culammadii markii dambe ijmaaca ku soo noqliyey marka wuxuu odhanayaa ibnu taymiya waxay noqdeen ahlu sunnihii arrinkood inuu saa ku istiqraaro oo deedna ay noqdaan usuushii ahlu sunne inay ku tiriyaan masaladaas min usuuli ahli sunnati waljamaca inay tiri ay ku tiriyaan marka laba qowl haddiiba laga soo qaado mas'aladu markaa in ku jirtay dee qowl ka mid a ah haddii lagu ijmaaco wuxuu noqonayaa yacni ijmaacaasi wuxuu cayimayaa qowlkii xaqa aha ku ahaa buu cayimaya waayo wakhtigan markaa lagu ijmaacay daa'ifadii muxiqada ahayd meeday laa tasaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yadurhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amrullahi wahum cala dalik marka wuxuu cayimayaa qowlkii xaqa ahaa ayuu cayimaya saasuu marka u dhacay saasuu dhacay yaday jirto marka waxaa masaa-isha yacnii saasoo kale ah marka xujadu inaynay gaadhin yacni cidi marka waxawe u samayso ama cala sabiili oo kale uga dhaca yacni marka waxa waxawe khilaaf yacni waxa weeyaan marka muctabara inaanu noqonayn siday marka culammadu sheegeen mas'alada marka waxa weeye ku saabsan inaan marka lagu bixin oo bimacnaa talada lagu qabsan waxa kala duwan qof marka waxawe isaga wixiisi loogu yimi masalan oo kale marka waxa waxawean hadduu yacni marka eh, ninka oo kale markaa cidi ay ugu timaado madaxdii ahi oo ay doonayaan inay kufsadaan mudaafacada markaysaga markaa uu daafacayo xaaskiisa uu ka daafacayo faaxisho in lagu sameeyo uu ka daafacayaa bixitaankii marka waxa lama mid ahaa talada lagu qabsanayey waa laba masalo kala duwan waanlaa nunaasica almra ahlahu yacnii talada iyo maamulka inaan lagu qabsan buu sheegaya qaala ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan waxyaalaha qaarkood waa wax markaa yacni markaa laga dul qaadan karo nusuusta qaarkoodna ayba tilmaamayso in laga ilaabto oo la yska dhaafo arrinka ku saabsan marka waxa weeye marka maal uu kaa qaado iyo yacni waxaweye garaacu markaa ku garaaca iyo yacni waxaweye umuuraha noocaas oo kale ah wa daraba dahraka wa akhada maalaka fasmac wa atic xadiiska muslim saxiixa soo wariyey laakiin haddii la fardiyo inuu markaa ugu yimaado xaaskiisa oo markaa uu doono inuu kufsado dee kaa waxa weeye e, yudaaficu canha bima yastatic intuu awoodi karu daafacaya ya qadarku awoodi karo laakiin miduu taladii ku qabsaday maa waa masale khaasa masale gaara weeye calaa kulli xaal nabigu wuxuu sheegaya calayhi salaatu wasalaam in lagu sabro yani sabirkaasi wuxuu ka khayr badan yahay oo sabirkii masaa'ibta lagu sabriyo kaluu noqonayaa sawaab iyo ajar weyn baa lagu helayaa waxaa loo niyoonayaa qurbo ilaahay loogu dhowaanayo sabirkaa lagu dulqaato lagu sabro xaqna lidimaa ilaalin dhiigagga muslimiinta la ilaalinayo daraaddeed iyo amarka sharciga ateecitaan la ateecayo daraaddeed ayaa saas yadaa loo yeelaya lagu sabraya sawaab iyo ajar baan laga helaya ya bacdi baa waxay yidhaahdaan waxaa la kala farqinayaa macaasida shakhsiga ninka madaxdaa ku kooban oo isagu naftiisa oo macaasi la imanayo iyo macaasida dhibteedu dadka gaadhayso u tallaabayso ou dadkii ku tacadinayo oo dulminayo ku xadgudbayo marka ka naftiisa ku saabsanee isagu markaa waxa weye ama khamro cabbayo ama mukhaalafaad iyo cisyaan kale uu la imanayo laakiin dadka dhibteedu aynay taabanayn taa loogu bixi maayo laakiin hadduu baqigii iyo cudwaankii iyo xadgudubkii la yimaado uu dadkii ku xadgudbayo dhibtiisii dadka usoo tallaabaysa mukhaalafaadkiisi cisyaankiisii kaa waa lagu baxayaa bay yidhahdeen tafriiqa caynkaasi dadka qaarkood la yimaadeen waa tafriiqun maa anzala allahu bihi min sultaan waa kala saar aanu ilaahay wax xujo iyo daliila u rogin nusuustana markaa tafriiqa laguma hayo waa ra'yun min cindihim waa ra'yi iyagu markaa ay agtooda kala yimaadeen weeye ee wax xujo iyo daliil loo hayo ma aha wax xujo iyo daliil loo hayo maaha haayada eega xadiista wa an nunaasica alamra ahlahu qaala ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan ya yani taasaa laynoo tilmaamaya ashyaada qaarkood oo tilmaamaya masalan yacni dembi oo kale markaa tilmaamaya ama cisyaan oo kale tilmaamaya culamada qaarkood waxay yidhaahdeen midna waxay ku saabsan tahay inaan lagu ateecayn masalan xadiiska tilmaamaya yacni waxa weeye macsi mooyaane yacni waxaa loo jeedaa waxyaalaha macaasida iyo dembiyada ah ha ku ateecina khusuuska macsidaa sidaan ku ateecayno tanna waxaa laga tilmaamayaa yacni marka talada lagu qabsanayo inuu markaa yahay kufri bawaaxa mid la yimi macnaha looga jeeda waa saas yada wey siday a'immada qaarkood marka ay tilmaameen imaam nawowi wakhayruh ama xaafid ibnu xajar siday markaa tilmaameen waxay noqonaysaa in marka waxa weeye xaalaadkaa lagu kala xambaaro qaarna waxaabay leeyihiinba hadduu faasiqba noqdo waa casilmayaan sidaa waxa qaba markaysaa khawaarij iyo muctasilo saasa iyagaa qaba waa casilmayaa oo xaakim ma noqonayo waana la dagaalamayaa saas waa sida khawaarij iyo muctasila ay qabaan waa qowl baatil buy nusuustana waxa weeye si sariix uga hor imanaya si sariixa ayuu nusuustana uga hor imanayaa oo nusuustii ay sheegaysaa isagoo cisyaankii la imanaya in haddana waxaweye la maqlaayo la ateecayo hmm. marka macsida lagu ateeci maayo oo macsi in cid lagu ateeca ma banaana laa taacata limakhluuqi fii macsiyati alkhaaliq hadduu ku yidhaha macsidaa la kaalay oo sidaas samee shayguna cisyaan yahay laga yeeli maayo ilaa inuu ikraah sameeyo mooyaane oo deedna daahiran uu rukhso u heli karo ya wuxuuna macsi ay tahay kufriga laftiisa dee waxa weeye markaa qofka lagu ikraaho cudurdaar waa noqonaya laakiin qofka kufri wax ku khasbaya oo ku ikraahaya oo ku dirqinaya isagaa gaaloobaya taasi waa mas'alo kale weeye cidda kufri wax ku dirqinaysaa ee ku khasbaysaa dee waxay noqonaysaa cidaan muslim ahayn hmm. saasay noqonaysaa marka waxa weye macsidii laa taacata limakhluuq fi macsiyati alkhaaliq laa taacata limakhluuq fi macsiyati alkhaaliq fa inahu man faaraqa aljamacata shibran famaata ila maata miitatan jaahiliya tii jamaacada ka faaruqa jamaacada waxaa loo jeedaa jamaaca nusuusta waxaa lagu isticmaalaa laba macno in laga tilmaamayo macnaha yani marka waxa weye jamacat lmuslimiin ou matelaayo sultaanka ama xaakimka u matelayo yani xaakimka muslimka ah ama imaamka iyo cidda markaa taacadiisa ku jirta inuu ka faaruqo isagu ka baxo yani markaa u gaar uga baxo markaas waa mid macno labaadna waa loo isticmaalaa jamaacado in laga tilmaamayo jamaacada manhajka ah oo nahjigii waxa weeye saxaabada ama nahjigii ahlu sunnati waljamaaca inuu markaa ruuxu ka baxo labadaa macne ayay markaa nusuusta ugu soo aroortaa ereyga jamaaca iyadoo laga tilmaamaa mawdican waxaa looga jeedaa suldaankii baa looga jeedaa jamacat almuslimiin macnihii markaa waxawe siyaasiga ahaa bay ku dhacaysa marka kii jamaacada ka faaruqaa shibran ay qadra shibrin in yar ka faaruqaa qadar taa ka leeg oo deed dhintaa wuxuu dhimanayaa qaabkay gaaladu u dhiman jireen yacnii isagoo caasiya oo aasim uu dhimanaya waayo gaaladii waxay ka qashaafi jireen inay ruux kale ateecaan oo ay daacadiisa hoos galaan marka waxa weeye mid waliba wuxuu doonayey inuu marka waxa isagu madax bannaanaado cidna aanu waxba ka dhegaysan yacni waxa weeye saasuu markaa doonayey fawdadaa iyo sa ay ku noolaadaan ya marka waxa weeye loogama jeedo waa gaaloobayaa ee waxaa laga tilmaamayaa isagoo caasi uu dhimanayaa taasna waxay ku tusinaysaa inay waajib tahay taacada inuu ku sugnaado inay marka waajib tahay ayaa marka laga qaadanaya can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu waxau yihi calayhi asalaatu wasalaam yataqaarabu azamaanu wayanqusu alcamal yataqaarabu waxaa isku dhowaanaya alzamaanu wakhtiga ayaa isku dhowaanaya bimacnaa qiyaamada ayaa soo dhowaanaysa wayanqusu alcamal camalkuna waa nuqsaamaya oo camalka wanaagsan in lala yimaadaa waa yaraanaysaa camalkii wanaagsanaa baa loo jeedaa wa yulqa shuxu waxaa la tuurayaa dadka lagu soo tuurayaa bakhayrtinimada lagu soo tuurayaa bimacnaa way fara badanaysaa waliba waxaa la yidhahdaa ashuxu waa albukhlu maca alxirs waa bakhaylnimo dadaal fara badan oo xoolaha lagu dadaalayaana u weheliyo oo bukhligii shuxa waxa si xun bay yidhahdeen shuxa wa tadharu lfitan waxaa muuqanaysaoo daahiraysa fitnooyinka daahiraya oo muuqanaya yacanii midaaduu muuqanaya noqonaysa oo soo bambaxayaan wa yakfuru alharju waxaa fara badanaya dilkaa badanaya qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadu yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ayuma huwa muxuu yahay markaa harjigu ayuma huwa muxuu yahay harjigu huwada waxaa loo jeedaa harjiga istifaan baana markaa laga tilmaamaya qaala alqatlu alqatlu wuxuu yidhi ay huwa alqatlu dilka weeye alqatlu ay huwa alqatlu dilka weeyaan xadiiskan bukhaariyo muslim way isku waafaqeen waxaanu tilmaamayaa waxyaalaha aakhiru zamaanka soo baxaaya aadka u badanaaya ayuu xadiisku ka warramaya shay aan dhicin baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka waramaa wakhtiyada qaarkood shay aan dhicin oo dhici doona ayuu ka sii warramaa nebigu calayhi salaatu wasalaam taasina waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati waxyaalaha nebinimadiisa caddaynayay ka mid tahay waayo cilmiga qaybka dee allah baa la gaara caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa kaybihi axada ila man irtadaa min rasuul rasuulladana qadarka ilaahay u waxyooday ka og yihiin haybka wixii ka siyaadaa intaas dadkay kala mid yihiin oo sidaan dadku u ogeyn ayay iyaguna u ogeyn intaa loo waxyooday mooyaane inta kale dadkay kala mid yihiin oo sidaan dadka kaleba u ogeyn bayna iyaguna u ogeyn sidaan dadka kaleba u ogeyn baan iyaguna aynay u ogeyn ma aha cilmul ghaybkao dhan inay wada taalacdeen wada og yihiin ma aha cilmul heybka ogaalkiisa ilaahay baa la gaara markaa si caama ah looma ogeysiin ee waxyaalo ka mida ah loo waxyoodoo loo sheegay qadarkaa bes bay ka ogyihiin inta kale dadkay kala mid yihiin yataqaarabu zamaan tafaasiir kala duwan bay culammadu ku fasiraan bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen wakhtiga ayaa isku dhadhowaanayo sidii wax yaraadoo kaluu noqonayaayo barakadaa laga siibayaa ama barakadii baa nuqsaamaysa marka barakadii yaraatana wakhtigii wax badan lagu qaban karayey yacni camal fara badan laguma qaban karo waxaa la arkayaa un wakhtigii oo tegey yacni qofna wakhtiga waa loo barakeeyaa qofna wakhtiga barakada lagu yareeyaa haddii markaa barakada lagu yareeyo wuxuu noqonayaa dee inuu markaa waxa uu qabanayaa inay iska yaraanayso wakhtigana wuxuu ku dhaafayba aanu garanayn culamada qaarkood oo yidhi xaqiiqatan baa loo yaraynayaana waa jiraan xadiis baa soo arooray tilmaamaya aakhiru zamaanka in wakhtigu markaa waxa weeye sanadkii bil oo kale laga dhigaayo bishii usbuuc oo kale laga dhigayo wahaakada marka hadda markaa xadiiskan intuu tilmaamayo in badanoo culammada ka mid waxay ku xambaareen xagga barakada in looga jeedo culamo markaa ku fasirtayna waa jirtaa xagga qiyaamada ayaa loo dhowaanaya laakiin waxa ugu fiican wejiga ah yataqaarabu zamaan wakhtigaa isku dhowaanayo sidii wax yaraado kalu noqonayaayo barakadaa nuqsaamayso yaraanaysa barakada ayaa yaraanaysa in laga tilmaamayo sidii wax yaraado kale ayuu markaa noqonaya wa yanqusu alcamal camalkii wanaagsanana waa nuqsaamaya waa yaraanaya oo yacni khayraadku way yaraanayaan sharkuna waa fara badanayaa jahligu waa badanayaa marka inuu camalkii wanaagsanaayo diinta lagu camalfalaye lagu dhaqmaayey inuu nuqsaamo yaraado ayaa taana looga jeeda wa yulqa shuxu waxaa la tuurayaa dadka lagu soo tuurayaa bakhayltinimada shuxigaa lagu soo tuuraya oo markaasaa waxaa weeye bakhaylnimadii fara badanaysa loogama jeedo inaan shuxu hore u jirin ee markii horeba markaa wax waa ka jireen asalkiisa wax ka midii oo dadka qaar waa ku sugnaayeen waxaase looga jeedaa wuu fara badanayaa baa laga tilmaamayaa inuu fara badanaayo ayaa laga tilmaamayaa waxaa soo gelaya shuxiga inay dadkii waxa weeye ku bakhaylayaan maalkii waa soo gelaysaa inay cilmigii ku bakhaylayaan waa soo gelaysaa oo cidna aynay barayn in farsamooyinka ay yaqaaniin inay ku bakhaylayaan oo cidna aynay u sheegayn cidna aynay barayn kullu daalika waa soo gelayaan waana jirtaa ashyaada xadiiskani sheegayaa walow dhammaystirankiiyayna u dhicin oo kamaalkii gaadhin oo wax ka midii waa jiraan hadday tahay barakadii wakhtiga oo nuqsaantay hadday tahay camalkii oo yaraaday waxbaa ka jira laakiin weli kamaalkii ma gaadhin iyo dhammaystirankii hadday tahay bakhalnimada in maalkii lagu bakhaylaayo cilmigii lagu bakhaylaayo farsamooyinka aqoontoodii lagu bakhaylaayo oo cilmigii isagoo qofku leh ayaanu haddana cidnaba barayn yacani waxa weeye deeqsinimadana waxaa soo gelaysaa in marka waxa weeye hadday cilmi tahay iyo hadday maal tahay iyo hadday aqoon kale tahay mid walba in lagu deeqo in lagu deeqo taasaa soo gelaysa maalkii lagu deeqo cilmigii lagu deeqo waxyaalaha kale marka waxa weeye aqoonaha aan lagu deeqo xataa markaa farsamooyinka waa soo gelaysa masalan cid baa markaa farsamo taqaana yacni marka waxa weeye inaanu cidna barin baa laga yaaba xataa ubadkiisa qaarkood inaanu barin baa laga yaaba wuxuu yaqaana hadduu doono dhire la isku daweeyo cidna ma baro ubadkiisa xataa qaar baan barin waa nooc shuxi ah cilmiga sharcigaa saa si la eg culumta kale saasi si la eg maalka saasi leeg iyadoo marka waxawa dadkii aada u baahan yihiin ayaa waxaa laga yaabaa miskiinkii inaanu luunka ka rogin aanu marka waxaa xabad aanu siin yacni markaa iyadoo baahi aad u darin cidda ay hayso ayaa laga yaabaa wuxuu ugu deeqayo oo kaga naxaya inay jirin hadduu ugu deeqi lahaana ilaahay waa u naxariisan lahaa yaa man laa yarxamu laa yurxam waxa uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaan naxariisan looma naxariisto kaan naxariisan looma naxariisto aljazaau min jinsi alcamal mafhuumka laga fahmaya wuxuu yahay kii naxariistana ilaahay waa u naxariistaa irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa u naxariista cidda arlada ku sugan waxaa idiin naxariisanaya cidda koraysa ayaa idiin naxariisanaysa bimacnaa allah baa idiin naxariisanaya wa tadharu lfitan fitnooyinkaa daahiraya oo fitankii intay bataan bay soo bambaxayaan fitankana waxaa looga jeedaa fitanka qofka diinka laga fitnaynaayo waxyaalaha qofka diinka ka fitnaynaya ayaa soo geliya hadday tahay bidaca hadday tahay waxyaalaha marka waxa weeye shahawaadka ah ee qofka luminaya ee diinkii ka fitnaynaya kullu daalika waa soo geliya bidcooyinkii waa fara bateen shahawaadkii waa fara bateen muujinta xumaanaha la muujinaya waa bateen kullu dalika waxa yimi min alfitan macaasida iyo munkaraadka iyo xumaanta la muujinayaa waa ka mid asbaabta keensanaysaana waa ka mid intee markaa waxa munkaraad shaa'ica oo bannaanka yaalla oo dhexdeenna ku sugan waa fitno diintii laga fitnoobay intee bidcooyin soo banbaxay intee markaa firaq ahlulbidaca soo baxay anwaacda bidacee soo baxay aad iyo aad bay u badan yihiin hadday tahay bidacun mukafira iyo hadday tahay bidacun duuna dalik hadday tahay bidcooyin wax gaalaysiinaayo qofka diinka ka saaraaya iyo hadday yihiin bidcooyin ka sokeeya gaalnimada ah oo duuna daalik ah waxay noqdeen qaar soo baxoo aad iyo aad u fara bata waxay soo gelayaan wa tadharu lfitan shahawaadka qofka kadinaya farabadnida ay farabataan ee marka iyaguna muuqdaan waa soo gelayaan wayaksuru lharju waxaa badanaya dilkaa badanaya dilka ayaa badanaya eraygani noocan maa erey qariib u ahaa saas aawadeed saxaabadu way weydiiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam harjigu waa maxay dabeed nabigu waa u fasiray wuxuu ugu fasiray inuu dilka yahay laba goor baanu ku celiyay alqatlu alqatlu waa dilka weeye ahlucilmigu waxay yidhaahdeen celcelintaa nebigu ku celceliyey waxaa laga fahmayaa tahwiil uu weynaynayo oo wuxuu keensanayaa weynayn ayuu keensanaya ayuma iyo ayumaa labada mid walba waa loo soo naqliyey marka macnuhu wuxuu dhacaya ayu shayin huwa saasuu dhacaya marka dilka xaqdarradu inuu fara badanaayo ayuu markaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam kullu dalikana waxay ka mid yihiin min calaamaati alqiyaama kullu dalikana waxay ka mid yihiin min calaamaati alqiyaama ay ka mid yihiin calaamaadka qiyaamadana wax fara badan ka mida ayaa dhacay wax badan oo ka mida ayaa dhacay xadiis kale waxaa ku soo aroorto saxiixa ku sugan fii saxiixi muslim inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaksuru lharju xata laa yadri alqaatilu fiima qatal wala lmaqtuulu fiima qutil nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dilkaa fara badan doona ilaa uu garan waayo ka wax dilay maxaad ku dishay kan la dilayna uu garan waayo fiima qutil maxaa lagu dilay kii wax dilayay markuu dilo dabadeed buu is odhanayaa warimka qofkan maxaad ku dishay suu dilku u sahlanaanayo ee u fududaan doono ayuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam xataa kii wax dilay sababtu wax ku dilay aanu garanayn sababtuu ku dilay aanu garanayn maantana waxa weeye masaladaa ku saabsan dhiigga ama dilku aad iyo aad buu batay dilkuna waa jariimo weyn ilaa aad arkayso qaar iska hantaatacaya oo odhanaaya yacni waxa weeye reer hebel dhiiggooda waa i xalaal yacni saa iska odhanaya dadka muslimkaana dee dhiiggooda ilaahay baa xarrimay xataa kuwa gaalada in layska laayaa dariiq sharciya haddaan lagu dilayn ma bannaana maha gaal oo dhan dilkiisu inuu iska bannaan yahay dariiqa gaalada lagu dilayaa waa inay jihaad noqotaa oo marka waxa weeye yacni shuruuddiisii iyo dawaabiddiisii loo raacayo imaha gaaloo dhan baa dhiiggoodu iska bannaan yahay maaha gaalada qaar aan dhiiggoodu bannaanayn baa jira hadday tahay waxa weeye kuwii cahdiga lahaa man qatala mucaahadan lam yarax raaixat aljanna hadday tahay kuwa ahlu dimaha ah qaatilu aladiina laa yuuminuuna billahi walaa bilyowmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yaduuna diina alxaqi min aladiina uutu lkitaaba xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saakiruun hadday tahay kuwii musta'minka ahaa ee ammaanka la siiyey wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allahi uma abliqhu ma'manah yacni waxa weeye gaaladii si caama ah dhiiggoodii looma bannayn gaalada xarbiyiinta ah ayaa markaa waxa weeye si khaasa loo banneeyey xataa kuwa xarbiyiinta ah waxbaa laga reebreebay hadday tahay yacni waxa kuwii aan dagaalka ku jirin ee markaysa marka odaygii gaboobay iyo carruurtii yarayd iyo dumarkii iyo yani kii markaas sawmacadiisa iskaga jiray ee markaa siyaasad iyo waxba aan ku jirin isagu cibaadadiisu iska qaabilay halkiisa iskaga marka waxaweeye cibaadaysanayey siduu u qabo u cibaadaysanayey kullu daalika waxaa la yidhi yacni markaa waxba ha yeelina dadka muslimkaana dhiiggooda waa la xarimay ya dhiiggooda waa mid waxa weeye la xarimay dadka muslimka ah qof kastoo ilaahay waxdaaniyada u qiray wa ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamadan rasuulullah yidhi rasuulkana risaaladda u qiray asalka dhiiggiisu waa inuu xaaraan yaho aanu bannaanayn jariimo iyo dembi weynna weeye in dhiiggiisa la bannaysto qofka bannaysanaya marka waxa weeye yacni odhanaya reer hebel waa isaga kay bannaan yihiin yani waxa weeye isaga ayaan diin haysan isagaan diin haysan waxaan arkay maqtac mid yar oo lunsani markaa uu odhanayo oo nadka ku jira oo uu leeyahay markaa raxan weyn iyo markaa dhiiggoodu waa i xalaal waa i bannaan yihi muslimna maaha waxa uu ku hadlayaa waa wax baatila weeye arrinka noocaasee sidaas marka la yska odhanayaana waa jariime aad yo aad u weyn weeye qofka sidaa odhanayana isagaa diin haysan laa diina lah wax diina ma leh istixlaalu maa xaramahu allah waa kufrun billaah wuxuu ilaahay xaaraantinimeeyey in la xalaashadaa waa gaalnimo gaalnimo weeye dilka qofka muslimka ana waa jariimo aad iyo aad u weyn oo aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiguba aad iyo aad ay diidayaan allah wuxuu yidhi waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadib allahu calayhi walacanahu acadda lahu cadaaban cadiima ku kastoo dila qof muumina xaaluu u kasaayo u badrheedhaayo dila abaalmarintiisu waa jahannama xaaluu ku waarayo jahannamo gudaheeda ilaahayna waa nacdaray allah waa u cadhooday cadaab weynna waa u diyaariyey shan ciqaabood baa la ysugu daray in abaalmarintiisu jahannamo tahay kow inuu ku waarayo laba in cadhadii ilaahay ku dhacday saddex in allah nacdalay afar inuu allah u diyaariyey cadaab weyn cadaab weyn inuu allah u diyaariyey nabigu waxau yihi calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu lmuslimu fii fusxati min diinihi maa lam yusib daman xaraama laa yazaalu lmuslimu fii fusxatin min diinih maa lam yusib daman xaraama qofka kama suulaayo oo kama baxaayo inuu diintiisa ballaar kaga sugan yaho diintiisu waa u ballaadhantao waasic bay u tahay intaanu dhiig xaaraana ku dhicin yacnii markuu dhiig xaaraana ku dhaco diinkiisu wuxuu noqonayaa mid ku cidhiidhi ah saasuu ku noqonaya waxaanuu markaa allah sheegay in dadka muslimiinta dhiiggooda iyo maalkooda iyo xoolahooda qolo walba ama mid walba ka kale in laga xarimay ina dima'akum amwaalakum acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii beladikum hada nusuusta iyo adilada mawduuca ku sugan aad bay u badantay marka dilku aad iyo aad buu batay qaraxyada marka waxa weeye hadda casrigan dhaca ee aan cidna loo kala aabo yeelayn muslim iyo gaal toonnaan ee marka waxa weeye wakhtiyada qaarkood khalaa'iq fara badani ay ku dhimanayso waxay ka mid tahay harjigii nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam bay ka mid tahay wayakuru lharju aalaadka waagii hore wax lagu dilaa waxay ahaayeen aalaad wax yar dila ama seef ama waran ama leeb ama toori iyo ashyaa la midaa lagu dili jiray wax dabeedna marka waxa weeye yacni markaa qof iyo laba ayaa markii ay dhici karaysay in lagu dilo laakiin maanta waxyaalaha markaa jira hadday tahay hubabka la samaystay ee wax gumaadaaya hadday tahay kuwa ka sokeeya aalaadka markaa waxa hadda wax lagu dilaa way fara badan yihin hadday tahay qaraxyada hadday tahay miinooyinka kullu daalika yacni waxay fara badiyeen dilalkii wax la dilaayo markaasaa waxa weeye dad fara badan ayaa laga yaabaa markii keliya inay ku dhimanayaan yacni marka waxa weeye Eh, hal madax oo markaas sido yacni markaa gantaal la saaray ayaa waxaa laga yaabaa magaalo dhan inuu baabi'iyo oo dee intay isu kala jirta ya waa hal xabbo oo laga yaabo inay ku dhintaan markaysaa malaayiin nukliyarada hadda marka waxa la isticmaalo intay dilayaan kuwa ka sokeeya gantaalaha marka caabiratlqaaraat intay laynayaan ya kuwa ka sii sokeeya ee ka sii yaryari intay dilayaan qaraxyada wax la qarxiyaa intay halka mar markaa samaynayaan yani dil intay samaynayaan yacni suuqyada qaarkood baa qaraxyada markaysa waxaa lala gelayaa ama waxaa lala gelayaa marka waxaa meelo aad markaa dadku u joogaan waxaana laga yaabaa cidda ay doonayaan inuu yahay yani markaa shaksi hal qof ama laba qof oo laleeyahay meeshaasay ku jiraan ya markaasaa kii keliya laguma kaaftoomaye waxaa lala dilayaa khalaa'iq ciidda ka badan waa sida marka waxa weye dhiiggii muslimku u fududaaday oo wax laysaga laynayo taasay tilmaamaysa wallahu almustacaan wakhtigaa inaga dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk